asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii saddex iyo soddonaad ee kitaabka kitaabu tawxiid lishaykh moxamed ibni cabdilwahaab alxamdu lilahi rabbi lcaalamiin wsali llahuma wsalam cala nabiyina muxamedi wcala aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd qala lmualifu raximah llahu tacaala baabu qawli maa shaaa allahu washita wuxuu baabu yahay olaahda ah wuxuu ilaahay doono adiguna aada doonto waxaad adigii ilaah doontaan odhaahdaas ayuu macnaha baab u yahay saxdaa mise waa khalad maxaa ku soo arooray oo adila iyo nusuus ah marka baabkii aan soo marnay unbuu taqriiban isku dhow yihiin axaadiistaan kusoo marnay waa shirkigii yaraa baan weli kudhex dhex jirnaayo aan islaamka lagaga baxaynin laakin dembiyada waaweyn kamid ahaa can qutaylata qutayle waxaa laga wariyey ana yahuudiyan nin yahuudi ah ata nabiya sal lla alay slam inuu nabiga u yimid faqaala wuxuu yihi ninkii yahuudiga ahaa inakum idinku muslimiintiiow tushrikuuna ilahay baad wax la wadaajisaan shirki baad gashaan way macana oo seen shirki ku galaaway waad taquuluuna waxaad dhahdaan maa shaa allahu wa wuxuu ilaahay doono wix ilaahay uu doono adiguna aada doonto saasa dhahdaan wa taquuluuna waxaa kaloo dhahdaan waalkacbati kacbadii baan ku dhaartay fa amarahum nabiyu sal lay slm nabigu wuxuu amray saxaabadu wuxuu amray idaa araaduu markay damcaan an yaquluu inay yidhaahdaan oo ay dhaartaan inay dhaartaan markay damcaan wuxuu amray inay yidhaahdaan warabbi lkacba wa an yaquuluu inay yidhaahdaan maa shaa allahu uma shita saas nabiga amr sal la alay slam rawahu nasaa-iyu imaam nasaa-i baa xadiidka wariyey wasaxaxahu sidoo kale waxaa saxiix yeelay alimaam alxaakim dahabi waa uu ku waafaqay iyo sheekh naasir idiin albani xadiidku marka waa xadiis saxiix xadiidku wuxuu inoo sheegayaa in nin yahuudi ah uu nabiga u yimi sal lay slam markaasaa wuxuu ku yidhi shirki baad gashaan haddaad tihiin saxaabadii nabiga sal alay wasalam oo shirki aad gashaan waxa weye yani ilaahay wixii uu lahaan jiray ilaahay adoomadiisaad wax wadaajisaan waay ilaahay adoomadiisaad wax wadaajisaan markaasaa la weydiiyey seen shirki u sameynaa way macanaha waaba ummatu tawxiid oo ilaahi subxaana watacaala uu tawxiidka istaajintiisa iyo shaqayntiisa iyo ummadii usoo baxday wey seeba marka shirka ugu jirnaa oon shirka u galnaa wuxuu yihi waa ha laba arrimood buu marka dhigay shirkiga ay galaan ta waxa weeye hadalka ah maa shaa allahu washita wuxuu ilaahay doono adiguna aada doonto yani haddaad adigu hadii alla doono alla yidhaahdo adiguna aada tidhaahdo macana sidaas wey oo laisku qabto taasi waa mid oo la adeegsado sidiinu soo marnay darsigeeni ugu dambeeyey waaw la adeegsado oo laysugu xidho xukumka laga hadlayo la doonayo in ilaahayna subxaana watacaala lagu sheego addoommadana lagu sheego in waaw lagu wadaajiyo waaw laysugu xidho macana xarafkaas ta labaadi waxa weye waxaad tidhaahdaan markaad dhaaranaysaan kacbadaad ku dhaarataan walkacbati waan ku dhaartay baad dhahdaan kacbaduna dee waa makhluuq makhluuq ku dhaarashadiisuna waa shirki nabigu sal alay slam marka uu saxaabada wuxuu amray inay hadalkaa bedelaan oo ay ku bedelaan kacbaday ku dhaaran jireen inay rabbi ka horumariyaan oo warabbi lkacbati inay dhahaan oo markaa ilaahay baa lagu dhaaranaya kacbadii laguma dhaaranayo macnaha hadalkii ahaa maa shaa allahu washitana in ay meeshii wawda ay uma geliyaan oo yidhahdaan maa shaa allahu uma shita saa inay dhahaan macnaha waa inagii soo marna shalaan soo sheegnay uma iyo wawda labadooduba waxay kamid yihiin xuruufta la yidhaahdo xuruuf alcabsiga ee hadalka xidhiidhisa ayay kamid yihiin xuruuftu marka way kala macno gedisan yihiin waawdu waxay kutusaysaa baynu nidhi yaan soo sheegnay in labada shay isku xidhayso inay ama xukunka ku sinaan karaan xukunka inay ku sinaan karaan inay ku kala horeyn karaan ka dambe inuu ku horeyn karo ka hore inuu ku horeyn karo inay ku sinaan karaan intaba way kutusa intaba waa loo isticmaala haddaan qariine la helin sumadu laakiin way ka gedisanta waxaa nidhi waxay kutusaysaa xukumka ay labadan ay isku xidhayso xukumka ka dhaxeeyay wadaajinayso inaysan ku sinayn labadooda ka hore ayaa ku horeeya kan dambanay ay dambaysiinaysana aada buu uga dambeeya macanaha aada buu uga dambeeya marka addoon alla subxaana watacaala iyo addoonkiisa in aada loo kala dambaysiiye wey addoommaduna mashiica iyo doonitaan waa leeyihiin iraadana waa leeyihi laakiin doonitaankooda iyo mashiicadoodu midda ilaahay lama sina midda ilaahayna lama garab dhigi karo lamana dhihi karo addoommadu mashiicada malaba way qasban yihin laakiin mashiica waa leeyihiin ta ilahay bay sitoo dabataallaba maana ta ilahay bay raacsan tahayo hadduusan alla doonin subxana watacaala tooda waxba ka socon maayo marka hore waa inuu ilaahay doono subxaana watacaala marka kadib baa iraadadoodu wax qabanaysaa maanaha xadiidka waxyaalaha laga qaadanayo marka waxaa kamid a masaaishii shalayba nooma soo marnay iyaga dhaarta iyo yani ilaahay rasuulkan kugu dhaariyey iyo ilaahay macnaa wax wey maaragtay hebel iyo waxyaalahaas la israacinayo yaa la diidan yahay macnaha oo ilahay keliya in lagu dhaarto oo ilaahay gooni laga dhigo oo adoomadiisa aan haba yaraatee lagu dabalarin taasuu ka hadlaya xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayaa oo xadiidku faa'iideynayaa xaqa sidiisaba meel alle meeshu ka yimaado waa la aqbali meel alle meeshu ka yimaado xaquba waa in la qaato ninkuu doonay ha kasoo fulo cidda uu kasoo fulay la fiirin maayo laakin shaygu xaq yahay mise maaha unba la fiirinay maxaa yeele ninka shaygan ku hadlay waa nin yahuudi ah yahuudna waa la ogyahay cadaawadda islaamku haysa iyo diimihii ilaahi subxaana wa watacaala meeshay ka joogaan haddana markuu arrintaas khaladkaa ay saxaabada qaar ka kamida samaynayaan markay kasoo fushay ninka yahuudiga ah oo uu dhaliilay nabigu muusan dhin warwarkiisa naga daaya kaas muxuu sheegi baaba iska yar yahuudi muxuu sheegi nabigu ma dhihin salawatullahi wasalaamu calayh hadalka kasoo fulay baa la miisaamay hadduu sax noqdayna waa in la qaato bal iska badaaye yani waa kii ninkii la odhan jiray shaydaan u yimid abu hurayra radi allahu canhu isagoo nabigu sal lla alay wasalam raashiin lasoo ururiyey waardi uga dhigay raashinkaa waardiye buu ku yidhi markaasuu intuu iska soo dhigay ruux baahan oo miskiin ah yuu raashinkii waxu bilaabay in farqaha ku gurto waa shaydaan abu hureyra marka wuu qabtay wuu qabtay markaasuu yidhi maxaa tahay oo nebigan kuu geyn oo wuu baryo tooy marka abu hureyra marka wuxuu moodaya iska tuuga caadi o raashinka inuu xado doonay nin iska kaysidaa buu nin saaxiib ciyaalaan ahay waan iska dhibaataysnahay dhib baa ii geysaa daraadeed faraha iga qabta ha ii geynin nabiga sal alay slam waayahay bur iska sidaayay habeenkii labaad bu haddana sidii oo kale sameeyey wuu soo laabtay wuu soo gabaday wuu soo dhuuntay raashinkii uu farax ku gurtay haddana wuu qabtay wuu baryey haddana wuu iska sii daayay habeenkii saddexaad buu rolen aan kusii daynin san laba goor inaan sii daayo mar saddexaad soo laabtay sinaba kusii dayna waa nabiga kugeeyay salawatulli waslamu caleyh markaasuu yihi niyahow yani waxna iga qaado iskana kaysiidaa waxaan wax weyn oo fiican baan ku bari oo kuu sheegay waxoogaaba intaad iga qaadato faraha iga qaad muxuu ahaa hi bal sheeg maxaad maxaad mxuya waxaad ibarayso wuxuu yihi markaad seexanayso aayatul kursiga ah shaydaan kuusoo dhawaan maayo ma shaydaan baabaan sidii looga xirsi xidhan lahaa dadka baray sidaa markuu yidhi oo abu hurayr uu intaa soo qaatay uu iska sii daayay marka nebigu u yimid salawatulli waslamu aleyh nebigu wuxuu ku yihi abu hurayra saddexdaabay ninkii kugusoo noqonoqday ma garanaysa markaasuu yihi ma garanayo shaydaan buu ahaaba nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh beenaalo way asalkiisa been baa lagu yaqaanaa laakiin markii uu ku yidhi aayatul kursiga ah markaad seexanayso run buu ku sheegay buu nebigu ui salawatullahi waslamu caleyh ufiirsa markaa shaydaan waxaa kasoo fulay kulligii waa wada sharci hala wada tuura laba dhis shaydaan hadduu wax xaqa kasoo guulo marmar buu iskaga hadlayn gaarugudhacdayg oo macnaha uu dan ku gaadhaye xaqii yaan loo tuurin oo looga tegin shaydaan buu kasoo fulay saas macnaha laana alxikmata daalatulmuslim xikmada sidiisaba waa ruuxa muslimka baadidiisa meel alla meeshuu ka helaba waa inuu ka qaasiye ninka kasoo fushaba macnaha cadaalatay kutusi cadaalad bay kutusi can qutaybata waxaa kaloo laga qaadanaya cidda ciddu si kasta oo ilaahay agtiisa subxaana watacaala qiimo iyo qaaya ugu leedahay hawlaha ilaahay ma faragelin karaa subxaana watacaala mau faragelin karo ruux si kasta ilahay agtiisa qiimaha ugu lahaado rasuulkiisa ha noqdo kacbada ha noqoto maya laguma dhaaran kara macana saas can qutaylata qutayla waxaa laga warinaya ana yahuudiya nin yahuudiya ata nabiya sal lay slam su-aal baa la isweydiiyaayo ayagii yahuud ahaa shirki weyn bayba samaynayaan maxay tahay shirkiga yarkay saxaabada ku dhalinayaan waxa weye macnaha maroodigu soomaalida waxaa tidhahdaa takarta saaran ma arko laakin ka kale midda saaran buu arkaa marka yahuudi waa iska sidaas dhalin uu saxaabada iska dhalina iskaga jirta laakin shirkiyaadkaay ku jiraan iyo xumaantay ku jiraan ma mooga oo way ogyihin inay shirkiyaadka waxay ku jiraan macana laakin ukasbay isu dhegatiraya isu diidsiinayaan ana yahuudiya nin yahuudiya ata nabiya sal lay sl nabiga u yimid faqaala wuxuu yihi inakum idinku tushrikuuna ilaahay baad addoommadiisa la sintaan wey macana oo seen ula sinaa wey taquuluuna waxaad dhahdaan maa shaaa allahu waxaad doonto wuxuu ilahay doono dhe maa shaaa allahu wuxuu alla doono washita adiguna aada doonto ayib wataquuluuna waxaad tidhahdaan idinkuna walkacbati wa taquuluuna waxaad kaloo tidhahdaan walkacbati kacbadii waan ku dhaartay kacbadu waa ilaahay subxaana watacaala yani meelihiis iyo dhulalkiisa meelaha ugu sharaf badan waay haddana laguma dhaaran karayo wax ilaahay leeyahy lama siin karo si kastaa u sharaf badnaatee fa amarahum nabiyu sal alay waslam nabigu marka wuxuu amray saxaabada wuxuu amray idaa araaduu haddii ay damcaan an yaquluu inay ay yidhaahdaan yani idaa araaduu haddii ay damcaan inay dhaartaan way macana an yaquluu inay yidhaahdaan warabbi lkacbati wa an yaquluu inay yidhaahdaan markay damcaan hadalkan oo kalena inay yidhaahdaan maa shaa allahu wuxuu ilaahay doono uma markaa kadibna shitani oo aada dabcadoo doonto macnaha rawahu nasaa-iy baa yaa wariyey wasaxaxahu wuuna saxiix yeelay waay walahu waxaa usugnaaday can ibni cabaasinna laga warinaya nasaa-i waxaa usugnaaday waay can ibni cabbaasinna laga warinayaa ana rajula nin qaala inuu yidhi linabiy sal lay sl nabiga wuxuu ku yidhi maa shaaa allahu washita waxa uu ilaahay doono adiguna aada doonto nebi allow yani haddaad adigu doonto hadduu ilaahay doono adma nebi oo aada doonto saasuu ku yidhi fa qaala wuxu uhi nabigu sal lay slam ajcaltanii ma waxaad iga dhigtay niddan mid la siman lilaahi ilaahay miyaad iiga dhigtay niddan mid la siman ma ilahay baad i garab dhigtay bal maa shaa allahu qul waxaad tidhahdaa maa shaa allah wuxuu ilaahay doono waxdahu keligii xaal wey saasuu nabigu uri sal lay slam xadiikaas isaguna waa xadii saxiix xadiika cabdullahi bin cabaas waa xadii saxiixa ah isagana macnaha hadalkii isaga ahaayee saxaabada yahuudigu ku dhaliilhayay ayaa nin saxaabiyaaba nabiga u adeegsaday salawatullahi wasalaamu aleyh maa shaa allah washita saas ku yiri nabigu sal lay slam marka arrintaa aada buu udiido wuxuu ka soo qaaday ilaahay subxaana wa watacaala in la garab dhigay saas mana ilahay in la garab dhigay oo maa shaa allahu washita mashiicada iyo doonitaanka iyo iraadada in ilaahay lagula simay oo kaleetay taqriiban fahm noocaasay keeni kartaa wawdu saan soo sheegnayba marka rasuulku xaq buu leeyahay salawatulli wasalaamu calayh allana xaq buu leeyahay xaqa ilaahay uu leeyahay subxaana tacaala ma aha in rasuulka la siiyo sal alla alay waslam xaqa uu leeyahay rasuulkuna in la duudsiiyo ma aha xaq uu leeyahay inta uu leeyahay in la siiyo wey ilahay siiye subxana wa tacala laakiin meeshiisii in laga kor kor looga qaado taa weeya midda la diiday macnaha <clears throat> yani in la yidhahdo masalan magan alliyo magan rasuul oo kaleeto magan alliyo magan rasuul ama la yidhaahdo ya allah iyo ya maxamed oo kaleeto adagasa masaajida qaarkood dhanka midigta yaa allah baa ku qoran dhanka bidixna ya maxamed baa ku qoran madaahibta iyo muuqaalada noocaas oo kale ee ilaahay iyo addoonkiisa isgarabdhig la isgarab dhigaya ay ka muuqato kulligood waa in la baabiiyo in la zuuliyo waay taa marka la leeyahay maaha in nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi meel lagaga dhacayo maaha in meel lagaga dhacayo maaha bal isaga yani tarbiyadiisii iyo dardaarankiisii iyo diintuu ka tegay baa saasaa ah macna inaan ilaahay subxaana watacaala marna la garab dhigin rasuulkiisa salawatullahi wasalaamu garab dhigiddaan ka hadlaynana maaha inaad ictiqaadiso in ilaahay rasuulkiisu siman yihiin taas xataa gaalada kama suuroobin gaaladu weligeed xataa mayna ilaahay macnaha waxa wey asnaam danadu waa simanta laakiin garab dhigiddu waxaa noqonaysaa wax ilaahay leeyahay subxaana watacaala oo gooni u ah haddaad rasuulka siiso salawatullahi wasalaamu caleyh ilahay baad garab dhigtay maana maxaa la isku haystaa saxaabaduma waxay kula tahay inay siman yihiin ilaahayna awood buuxda leeyahay nebiguna awood buuxda leeyahay oo laba mashiico ay kala leeyihiin saa daraaddeed inay uleeyihiin maa shaa allahu washita intaa waa ka fiqi badan yihin waa ka cilmi badan yihin saxaabada nabigu salawatullahi waslamu caleyh arrintu marka saas ma ahe yani afka xataa afka xataa in uu ka muuqdo wax ku tusi kara ilaahay iyo rasuulkiisa inaad wuxuun ku sintay oo wadaajisay taasaa la diidanya macana ana rajula nin baa qaala nabiy sal lay sl nabiga wuxuu ku yihi maa shaa allahu wuxuu ilaahay doono washita adiguna aad doonto nebigo hadduu sinaanti uu rumaysan yahay oo ilaahay mashiicadiisi iyo tarasuulku inay siman yihiin taasi waaba gaalnimadii weynayd wey macana fa qaala wuxu uhi nabigu sal lay slam ajacaltanii ma waxaad iga yeeshay niddan su-aasha waa inkaar wey waa diido ajacaltanii ma waxaad iga yeeshay lilahi ilahay miyaad iiga dhigtay niddan mid la siman bal waxaa iska daayo ka baxay qul waxaad tidhahdaa maa shaa allahu waxda ilaahay keligu wuxuu doonadhe mashiicadayda iyo mashruuica addoon oo kale oo dhan ta ilahay bay raacsan tahay ilahay besa ku gaabsamay macana oo soo ma banaanayn maa shaaa allahu uma shita muxuu odhan waay rasuulow rasuul yani ilahay wuxuu doono marka kadibna adugu aad doonto way banaan tahay oo waa naga xadiiska hadda kusoo marnay laakiin nebigu sal alay slam wuxuu xididada u siibaya waxoogaagii ninkan saxaabiga ku laabnaa dadka markaa la doonayso wax ay aqoon jireen oo caado ahaan jiray inaad ka goyso inta lasii qaadaa waxaa la geeyaa dhanka kale dhanka kale waa la fogeeyaa si wixii xididada uula baxo u baabo macana laakiin haddaad ka agdha dhaweyso hadde waxa way man xaama xawla alximaa yuushiku an yartaca bi ninkii seelaha ku wareegeysta uu ku dhici sooma saa daraaddeed nebigu sabdu daraaci waay waa ka fogeynaya salawatullahi waslamu caleyh aada buu uga durkinay walibnu maaja ibnu maajata ibnu maaja waxaa usugnaaday can ifufayl buu ka warinaya akhi caaishata caaisho walaalkeed ahaa liummiha xagga hooye kale walaal ahaa caaisha ayay xagga hooye ka walaal ahaayeen tufaylkaas tufayl ibnu sakbara ayaa la yidhahda qaala wuxuu yidhi ra-aytu waxaan arkay waxaan ku riyooday dheh kaannii sidii anigoo ataytu u imid calaa nafarin koox oo minal yahuudi yahuudda ka mid a ah. yani waxaan ku riyooday anoo koox yahuuda ah isa soo dultaagay oo kale qultu markaasa waxaan ku yidhi inakum idinku laantum idinku ayaa alqawmu rag ah dad waa idinka lawlaa anakum haddii lala yahay idinku taquluuna inaad leedihiin cusayru bnullah cusayr waa wiilka ilaahay sidaa haddii aydaan dhihi lahayn oo arrinkaa laydinka waayi lahaa alalahay dad idinkan ahaan lahaayeenba qaaluu waxay yidhahdeen iyaguna jawaab bay bixiyeen yahuudi wa inakum idinkuna antum idinkaa alqawmu dad waa idinka lawlaa anakum haddii lala yahay inaad taquuluuna leedihiin maa shaaa allahu wa shaaa muxamadun wuxuu ilaahay doono muxammedna uu doono hadalkaa haddii uu idinka marnaan lahaa oo laydinka waayi lahaa dadnima idinkay idinku ilaan lahay bay macna ayib uma marartu markaasa waxaan soo maray buu yihi tufayl binafarin koox baan soo maray oo min anasara kristanka nasaara ah faqultu markaasaa waxaa idhi inakum idinku la antum idinka alqawmu rag ah lawlaa anakum haddii lala idinku taquluuna inaad leedihiin almasiixu bnu llah masiix waa wiilkii ilaah hadalkaa iyo mabdaa haddii aydaan xalay saasaan ku riyooday nebi allow qaala nebigu wuxuu yihi sal ly slam hal ahbarta miyaad u sheegtay bihaa iyada axadan ruuxna ma u sheegtay dadka cid miyaad u sheegtay qultu waxaan ihi nacam haa dad ba yaan u sheegoo uga warramay qaala wuxuu yidhi saxaabigii faxamid allaha ilaahay buu nabigu mahadiyey marka wa asnaa calayhi waana ammaanay yani wuxuu isu taagay nebigu inuu hadal jeediyo salawatullahi wasalaamu aleyh saxaabada u jeediyo mahadintaa iyo ammaantaasina waa hadalka furfurashiis furfurashadiisa wey maana wuu ku bilowday uma qaala markaasaa nabigu wuxuu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh amaa bacdu intaa kadib fa ina tufaylan ninka tufayl la yidhaahdo ra'aa wuxuu arkay ru'yaa riye ayuu arkay riyadaasoo akhbara uu warramay biha iyada man ahbara cid u warramay oo minkum idinka idin ka mid riyadaasoo qaarkiin uu u sheegay wy macna wa inakum idinkuna qultum waxaad tidhahdeen kelimatan weedh ayaad kuhad ku hadasheen ood ku hadli jirteen weedhaasoo kaana uu ahaa yamnacan yamnacunii mid uu ii diido kadaa wa sidaa iyo sidaa ayaa waxay ii diidi jirtay an anhaakum inaan idinka reebo canha xaggeeda waag inaan idinka reebood idiin diido ay iga hortaagnay shaygaa iyo shaygaas uu iga hortaagnaa ayaad odhan jirteen ee falaa taquluu ha odhanina maa shaa allahu washaaa shaaa muxammadun joojiya wey walaakin quluu waxaase tidhaahdaan maa shaa allahu waxdah saadhaha bu nabi uri salawatullahi waslamu caleyh xadiidku xadiidkii qutayla ayuu ku macno dhow yahay maanaa saxaabigan dubayl la yidhaahdo ayaa riyooday wuxuu ku riyooday isagoo koox yahuud ah u yimid markaasu wuxuu ku yidhi nima yahuud dad baad ahaan lahaydeen dad kaleba dadka macnaha sad baad la dheeraan lahayd waad ka sidan lahaydeen haddii mabda'a ah yacni cusayr baa wiilkii ilaahay ah haddaad joojin lahaydeen oo mabda'aas idinka maqnaan lahaa dadnimaa idinku ilaan lahayd buu ku yidhi cusayrku wuxuu ahaa nin saalix ah oo wanaagsan waxaa la isku khilaafsan yahay ma nebi buu ahaa mise ma ahayn laakiin nin saalixa ah inuu ahaa baa la isla ogolyahay dadka markaa ay ku xadgudbeen oo qulwiga ku sameeyeen buu ka mid ahaayo ay odhan jireen wiil ilaahay wey macanaha yahuuddu saasay odhan jireen wa qaalat ilyahuudu cusayr bnu bn llah waata ilahi subxana wa tacala uu yidhi marka mabdaa baailka haddaydaan rumaysnayn lahayd lahay haddaynaan rumaysnaan lahayn dad baad ahaan lahaydeen way macana laakiin waxaa idin kharibay oo dad idinka reebo qayrkii idinka reebay waa mabdaa xunkaa buuli way u jawaabeen waxay yidheen idinkuna rag baad ahaan lahaydeen dad baad ahaan lahaydeen haddii aad dayn lahaydeen maa shaa allahu wa shaaa muxammadun ilaahay iyo maxamedkan aad ku garab wadaan haddaad kala dayn lahaydeen dad baad ahaan lahaydeen macana saas wy maana oo si kale laysuguma garab wadee ilaahay doonitaankiisa iyo doonitaanka muxamed maxaad isugu ladaysaan oo isugu daba xidhaysaan saas ilahay subxana watacaala doonitaankiisa yani waxa wey addoomada doonitaankooda daba dabalado weliba qaabkaad isugu dabaladaysaan waa qaab aydaan kala muujinaynin inta ilaahay ay ka horayso ta nebiguna ay raacsan ee waa qaab ay ka muuqato simid aad simaysaan macana saas wey oo wawdan adeegsanaya ayaa macnaha faa'ideynaysa haddana waxaan soo maray bu i qoladaa markaan soo dhaafay qola yahuudi yani nasaara markaasaan waxaan ku iri bu ihi dad baad ahaan lahaydeen haddaad iska dayn lahaydeen hadalka ama mabdaa oo ah mabdaa ah almasiixu ibnullah masiix baa ilaahay wiilkiisii ah macnaa ciisa wiil ilaahay ah haddaad dayn lahaydeen dad baad ahaan lahaydeen waa u jawaabeen iyaguna waxay yidhahdeen idinkuna dad baad ahaan lahaydeen haddaad dayn lahaydeen hadalka amaa shaa allahu wa shaaa muxammadun marka yahuud iyo nasaara labaduba way iswaafaqeen oo saxaabada nabiga sal alay waslam iyo muslimiinta waxay ku dhaliilayeen hal mid bay noqotay waa hal weyn ayaga waxa lagu dhaliilaya waa gaalnimadii weynayd waay bal waa aflagaadiyeeda darro waay anshuxuma ilahi subxana watacala ay kula kacayaan waay ayaguna dhaliishay saxaabada usoo jeediya waxa weye waa shirkigii yara waay shirkiga asqarka ahaa oo maa shaa allah washaa muxamadun ah ayb markaa waa bariistay arrinka habeennimadii markaan ku riyooday yaa waabarkii nabiga ula imid bu salawatullahi wasalaamu calayh yani saxaabada horta usheegay bu qaar ka mid oo is aragnay yaan riyaday u sheegay kadib aa nabiga u yimi sal alay wasalam markaasaan u sheegay saasaa nebigo arkay nebigu sal lla alay waslam marka wuxuu weydiiyey cid iiga horraysa ood u ma jirtaa waxaa laga yaabaa inuu nebigu doonayay sal la alay wasalam inuu intuu inuu yidhahdo hasheegin hasheegin oo riyadaas shibkadha inuu yidhaahdo inuu dhihi lahaa baa laga yaaba hadduusan cid kale usheegin maana saa inay su-aashu udhacayso waa suurtagal markaasaa waxaa ihi bu ihi nebigo dad baa iga maqlay oo hadda ka hor aan usheeg intaana ku imaanin markaasuu nebigu sal la alay slam dadka la hadlay ilahay buu mahadiyey kadibna wuu ammaanay sida caadadiisa ahan jirtay markuu hadalka bilaabay markaasaa nebigu wuxu uhi sal la alay slam intaa kadib dhufayl ninka la yidhaahdo riyuu arkay xalay riyadaana qaarkiin wuu u sheegay oo qaar idinka idin ka mida wuuba u sheegayba hadal waxaad dhihi jirteen buu yihi hadalkan yahuud iyo nasaara ay idinku dhaliilayaan eed odhan jirteen hadalkaa isaga ah oo uu ii diidi jiray inaan idinka reebo kada wa kada saa iyo saasaa ii diidi jirtay macnaha su-aasha meesha taalla waxay tahay hadalkani haddii uu xumaa oo maa shaa allahu washita ah ama maa shaaa allahu wa shaaa muxamadun ah haddii uu xumaa muxuu nabigu salawatullahi waslamu aleyh saxaabada ugu diidi waayey maxaa waa hore loo reebi waayey intayna yahuud iyo nasaaro iyo arrintu aynan kaba imaaninba maxaa loo diidi waayo nabigu u reebi waayey sal alay waslam nabigu marka wuxuu yihi waxaa ii diidanaa kada wa kada saa iyo saasa ii diidanay saa iyo saas ayaa ii diidanay saa iyo saas ibhaamkaasa xadiid kusoo arooray riwaayaad kaloo xadiidku uu leeya waxaa kusoo aroortay inuu nabigu sal ly wasalam yamnacuni lxayaa xishood baa ii diidanaa xishood ayaa ii diidanaa xishood baa ii diidanaa culimadu markay ka hadlayaan lagama wado oy fasirayaan lagama wado nabigu sal lay wasalam ummadii oo khalad ku jirta khaladkaas inuu kala hadlo xishood uu ka xishoonayo maaha marka maxaa yeelay waxa loo soo dirayba saas oo haba muhiimadda loo soo dhiibay wuxuu ahaa inuu dadka wax gaarsiisoma oo khalad ka soxo xishood oo xaq la sheego laga xishoodana xumaan la saxo laga xishoodana munkarka oo lala dagaalamo laga xishoodana waa fulaynimo ee xishood ah. ma xishoodkii saxdaa maaha magac xishood waa un layska siiyey mooyaane waa fulaynimo waay marka nebiga salawatullahi wasalaamu calayh sidaasi kama dhicin xishoodku xaggee ku wajahaya marka nebigu wuxuu ka xishoonaya salawatullahi wasalaamu calayh shaygan oo xagga ilaahay aan ka imaanin oon ummadda laga reebin weli waxyi kusoo degin inuu kala hadluu diidanaa saas maana shay aan weli imaanin oon ilaahayba ka hadlin oo nebiga la dhihi salawatullahi wasalaamu aleyh waa khalade baraaruji inuu nebigu sal alay wasalam iska baraarujiyo isagu jeefkiisa kala yimaado taasuu ka xishoonayay salawatullahi wasalaamu caleyh saasaa la yidhaahdaa oo arrinta laga xishoonayay waxyiga inuu ka hormaro yuu nabigu diidanaa sal alay wasalam saasaa macnaha la yidhaahdaa haddii lafdadaasi xayaaga ah ay asaxdo wa ficlan waxa weye culimmada muxadisiinta qaar baa tasaxiixinaya macnaha hadalkii marka yahuud ka yimid ama nasaaro kasoo aroorlaysha ahaa nabigu waa saxay salawatullahi wasalaamu calayh oo wuxuu yidhi joojiya sidaasoo ilaahay maa shaa allah washaa muxamedun ka daaya maxamedka oo waxaad tidhahdaan maa shaa allahu waxdahu saasaa fiican haddaad ka maarmi weydo dayn weydana waxaad tidhahdaa maa shaa allahu uma shita saas maana hadda markaan markuu nabigu geeriyooday salawatullahi wasalaamu calayh lama dhihi karo maa shaa allahu uma shaaa muxamadun hadda markuu geeriyooda xataa tuma lama adeegsan kara nabiga salawatullah waslamu aleyh maxaa yeelay waagaas waxa saxaabadu ay hadalkaa uleeyihiin nabigu waxay ka rabaan salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu awoodi karo oo nolosha intuu noolaa uu awoodi karo masalan xoolaha uu gacanta ku hayo o kaleeto haddaad nebiyo hadduu ilaahay ila doono adna aad ila doonto waa wax markaa uu awoodi karo nabigu gacanta ku hayo salawatullahi waslamu caleyh waana noolaa mashiiuna lahaa nabigu iyo iraada markaas laakiin markuu geeriyooday kadib oo qabri ka hoos maray ilaahay subxaana wa tacaala maa shaa allahu waxdahu umbaa la odhanaya macanaha haddii ruux kale oo nool hadda aada doonaysa inaad ku dabaqabatana uma isticmaal ee wawha isticmaali way maanaa bishardi waxaa ah ruuxaasi waxa aad yani waxa weeyaan aad aada xukumka aada siinayso iyo hadalka aada ujeedinayso wuxuu awoodi karo waa inuu yahay wuxuu awoodi karo oo binu aadamka nool uu awoodi karo waa inuu yahay saasa macnaha shardiga ra-aytu waxaan arkay buri waxaa laga qaadanaya marka qisada qisada waxaa laga qaadanaya hale laga faaidaysanaya waxaa ka mid a ah? yani riyadu mar bay noqotaa riyadu mar bay sabab u noqotaa sharciga waxyaalo badan axkaam badan oo sharciga jidayntooda riyaa sabab u noqoto tan oo kaleeto masalan waxaa kaloo sabab u noqotay oon xusuusnahay aadaanka aadaynka jidayntiisa cabdullahi ibnu zayd saxaabigii la odhan jiray ayaa isagana ku riyooday isagoo saxaabada ku wareereysan yihiin ridwan calayhim oo sidii la dhihi laha loo aadaami laha o salaada laysu ogeysiin lahaa ayuu ku riyooday markaasuu nabiga u yimi salawatullahi waslamu caleyh sidii baa marka isagana lagu taqriiriyey waxaa lamid a ah sidoo kaleeto nabiyullahi ibraahim calayhi salaam khaasatan nebiyada ambiyada iyaga riyadoodu waa waxyi waxyi waay iyagoo yani soo jeeda iyagoo loo waxyoodo malag u yimid oo kale ka dhiganta maxaa yeelay shayaadiintu sidoodaba malaaigta waxaan ujeedaa shayaadiintu rususha ilaahay kuma ciyaaraan qarow iyo yani wax xuluma haba yaraatee kuma keeni karaan laakiin banu aadamka intiisa kale riyadiisu rurna waa noqon kartaa beenna waa noqon kartaa wax shayaaiin talaacubu shayaaiinna waa noqon kartaa wax malaaig ka yimidna waa noqon karaa marka sidaa daraaddeed binu aadamka intiisa kaleeto hadduu wax ku riyoodo waxa uu ku riyooday haddii waxyigu uusan sugin oo nebigoo markaa noolaa salawatullai wasalamu caleyh uusan odhaninoo ogolaanin waxyi ma ah sharcina ma ah waa riyo dhulna noqon karta beenna noqon karta maanaha masaadirta marka laga qaato sharciga nebi maxamed markuu geeriyooday salawatulli waslamu caleyh kadib riyadu kuma jirto riyadu kuma jirto masaadirta sharciga ka mid ma ah laakiin nebigu salawatulli waslamu aleyh wuxuu ku tilmaamay riyadu inay tahay wanaagsani yani dhowr iyo afartan qaybood afartan qaybood mise lix iyo afartan ba yani dhowr iyo afartan qaybood oo waxyigu gabaladiisu ay ka kooban tahay gabal mida buu nabigu ku tilmaamay sal alay slam riyada saalixada macana saa marka laleeyahay macnaha qaababkii ilaahay haybkiisa lagu ogaan jiray qaab ka mid oo haray wey weli oo nebiga salawatullai waslamu aleyh markuu geeriyo kadib aan la tegin weli baaqi ah laakiin isla markaa haddana boqol kiiba boqol laguma kalsoonaan karo boqol kiiba boqol laguma kalsoonaan karo rubna waa noqon kartaa beenna waa noqon kartaa maana sidaas weyan ayib ra-aytu waxaan arkay buuri kaanii sidii anigoo ataytu u yimid calaa nafarin koox ra waxaan ku riyooday kaanii sidii anigoo ataytu u yimid calaa nafarin koox oo min alyahuudi yahuuda ka mid qultu markaasa waxaan ku uhi inakum idinku la antum idinka unba alqawmu dad ah lawlaa anakum haddii lalaayahay idinku taquuluuna inaad leedihiin cusayrun cusayr ibn llahi wiil ilahay wey wiil ilahay inaad u samaynaysaan haddayna jiri lahayn wey qaaluu waxay idhahdeen wainakum idinkuna muslimiintiiow la antum lqawmu dad idinka weye lawlaa anakum haddii lalaayahay idinku taquuluuna inaad leedihiin maa shaa allahu washaaa muxammadun wuxuu ilaahay doono muxamedna doono kala daaya wey labadaas isma qaban karaan uma marartu markaas haddana waxaan soo maray binafarin koox oo min anasaara nasaara faqultu waxaan idhi inakum idinku laantum idinka alqawmu rag ah dad waa idinka lawlaa anakum idinku taquluuna inaad leedihiin haddii lalayahay almasiixu masiix baa ibnullah wiil ilaahaya ah. qaaluu waxay idhahdeen wainakum idinkuna laantum idinka alqawmu dad ah lawlaa anakum haddii lalayahay idinku taquluuna inaad leedihiin maa shaa allah washaaa muxamadun falamaa asbaxtu markaa waa beritay baan ahbartu waxaan u sheegay biha hadalkii yahuudi iyo nasaarana dhex maray man ahbartu ciddaan u sheego saxaabada ka mid uma markaa kadibna ataytu nabiya sal ly sl nabigaan u imid fabartuhu markaasaan usheegay hadalkii qaala nabigu wuxuu yhi sal lay slam hal akbarta ma u sheegtay biha iyada axadan ruuxna qultu cali nacam haa rag saxaabada ka mid aan hadda kahor u sheegay qaala wuxuu yihi faxamid allaha alluu mahadiyey nebigu wa atnaa caleyh wuuna ammaanay uma qaala wuxuu yihi amaa bacdu intaa kadib faina dufaylan ninka dufayl la yidhahdo ra'aa wuxuu arkay ru'ya riyo ayuu arko ku riyooday riyadaasoo ahbara uu u warramay biha iyada man ahbara ciduu u sheegay oo minkum idinka idin ka mid wainakum idinkuna qultum waxaad tidhahdeen saxaabadiiyo kelimatan hadal weer ayaad ku hadasheen waa weedhii maasha allah washaa maxamedu waay kelimatan hadal ayaad ku hadasheen hadalkaasoo kaana uu ahaa yamnacuni mid uu ii diido kada wa kada saa iyo saasaa ii diidanay an anhaakum inaan idinka reebo canaa xaggeena inaan idinka reebo waxaa ii diidanayd xishood aan ka xishoonayo inaan waxyiga ka hormaro xishood aan ka xishoonayo wuxuusan ilaahay weli ii sheegin inaan iskaga hadlo taasoo ka xishoonayo daraaddeed ayaa ii diiday inaan ninka reebo ee falaa taqulu ha odhanina maa shaaa allahu washaaa muxamadun saa ha dhihina walaakin quluu waxaase tidhahdaan maa shaaa allahu waxdahu wuxuu ilaahay doono keligii xaal uu yahay oon addoommadiisa midna la garab dhigaynin laguna dabaladhaynin macana fiihi masaa'il baabkan masaa'il baa ku jirta alula masalada koobaad waxa weeye macrifatu lyahuud yahuud garashada ay garanayso bishirki lasqar shirkigii yaraabay garanayaan ka weynna way yaqaanaane yahuud shayga ugu weyna ilaahay uu ku eedeeyey subxaana wa tacaala waxa weeye nimanku cilmi la-aan ma hayso marnaba jahlina ma hayo garasho la-aan ma hayso laakiin ayagoo wixii garanaya kas u dardarayaan macnaha kas bay sharciga u garamarayaan saasaa lagu eedeeyey athaaniyatu masalada labaad waxa weeye fahmu linsaani insaankii inuu fahmo inuu fahamsan yahay inuu wax fahmaya insaanka fahamkiisii oo inuu wax fahmi karaa idaa kaana haddii uu ahaado lahu isaga hawan hadduu hawalay yaani insaanku haddii meel ay uga caddahay oo uu muqararaad hore iyo waxyaala hore meel dhigtay oo mabda hore isku qanciyey haddana inuu qaabku wax u fahmi kariyay inuu wax fahmayo ayaa xadiidka laga qaadanaya oo seebuu wax u fahmay macnaha fahamka uu nusuusta fahmayahay waxa uu ka dhigayaa mid loo luqunji baado oo loo leexiyo kolba naftiisu say jecesha hawada waxaa la yidhahdaa mil yani adyaanta iyo mabaadida baatilka hawa la yidhahda hawada waxaa la yidhahdaa naftu wax walbay jeceshahan hawa la yidhahda waxaa laga wadaa halkan ruuxa mabaadi hore iyo afkaar hore isku qanciyey fahamka iyo qaabka uu diinta u ufahmayo oo waxa weeyaan wuxuu u qalloocinayaa diintii dhan iyo aayadihii iyo axaadiistii wuxuu u qalloocinayaa si waafaqsan isagu markii hore soo ku qanacsanaa saas maana sidii isagu ku qanacsanaa buu doonayaa inuu u nuqul xidho oo u laabo nusuusta saasuu dooni macnaha inuu ka dhigo mana macnaha sida la doonaya waxay tahay adiga markaad mas'alo baadhayso ama inaad wax ogaato doonayso ama axaadiista ama qur-aanka uu ku yimaado waxaa la doonayaa istadil uma actaqid sida la yidhahdo macanaha marka hore daliil raadi daliilku markaad hesho daliilku wuxuu faa ictiqaadi wey maana waxaa la diidan yahay ictiqid uma istadil marka hore ictiqaadi oo wax meel dhigo markaad wax meel dhigoon wax isku qalcisay kadib daliilkii raadi hadda isqalcisayba oo dhegtaadii waxbay cuntay oo qalbigaagii waxbaa galay daliilka markaa kadib aada hesho maxaad ku samayni marka sidii aad isku qalcisay soo u leexin maysa saabaad u noqon jibaari saasaa la diidan yahay marka marka hore daliil raadi daliilka marka daraaso si alla saa daliil ku ahaanto raac wey macnaha saasaa la doonaya laakiin ahlulahwaaga iyo ahlulbidaca waxaa lagu yaqaana inay nusuusta luqunta intay qabtaan meesha iyagu marka hore isku qarxiyaan inay u leexiyaan macnaha saas sidaana fahamkooda uu noqdo athaalidatu masalada saddexaadi waxa weye qawluhu sal lay sl nabiga odhahda uu yidhi ajcaltanii ma iga yeeshay lilaahi ilaahay ma waxaad iga dhigtay niddan mid la siman fa kayfa haddii ninkii saxaabiga ahaye maa shaa allahu washita nabiga ku yidhi sidaa hadalkaa adag uu nabigu usoo jeediyey fa kayfa xaalkiisu see weye biman cid qaala yidhi maa lii man aduudu bihi siwaaka hadalkaa ninka yidhi bal ka waran wuxuu sheekhu ku tilmaamayaa hadalkaas abyaadii uu ku yidhi ninka yidhahdo sheekh busri ninkii shaacirka ahaa ee nebiga ammaanay salawatullahi wasalaamu caleyh burdaha ku ammaanay burdaha lahaa ayaa abyaad dhawr ah ayuu leeyahay yani intooda badan taqriiban burduhu waa iska ammaan iyo taariikh iyo waxaasoo kale u badan yahay laakiin waxaa kusoo aroora huluwi xadgudub badan ayaa ku yimaada abyaada qaarkood abyaada marka qaar ka midu ah sheekhu kusoo arooriyo waxaa ka mid a ah, yani abyadan ya akrama alkhalqi ma liman aluudu bihi siwaaka cinda xuduudi alxaadisi alcamimi in lam takun aakidan yawma almacaadi yadi cafwan wailaa faqul ya zallat alqadami faina min juudika adunya wadarataha wa min culuumika cilmu allawxi waalqalami abyaadaas bal ninka yidhi ka waran haddii laysku haysto maa shaa allahu wa shaaa muxammadun ninka hadalkaa ku hadlay ka warran marka saas wey hadalku macnihiisu waxa weeye nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh buusiri burdaha kula hadlaya wuxuu leeyahay khalqi ilaahay kii ugu karaamo badnaayo yacni melihi oo iima sugnaanin cid aan magan galo oon adiga ahayn cinda xuduudi alxaaditi alcamimi dhibaatooyinka iyo dhacdooyinka waaweyn ee dadka wada gaadhaya markay dhacaan cid kaloon u carari iyo cid kaloon hoos geli iyo cid kaletoon magan geli midna ma jiro oon adiga ahayn rasuul allow saasuu le macana oon adiga ahay oo ilahay xaggee aaday ilahay ma ilowday saas wey macana meesha laga bushinaya waxay tahay magangalka dhibaatooyinka waaweyn markay dhacaan iyo kuwa yaryarba rasuul alla lama lama magangalo salawatullahi wasalaamu calayh laakiin yaa la magan galaa allah baa la magan galaa subxana watacaala saa marka laleeyahayna ma aha nabiga in la yasayo salawatullahi wasalaamu calayh cid la yasa waa ka wayay ee xaqii ilaahay lahaa yaa rasuulka la siinaya war xuquuqda hala kala duwo oo kii ilaahay lahaa ayaa nebiga la siinin haddii la yidhahdo waa cadaaladaas sidaasa macnaha sharciga iyo diinta ilahay baana saas yaan loo rogin marka rasuulkiibaa la yasay salawatullahi wasalaamu aleyh halkaasaa markaba laga rogaya macnaha sidaasuu leeyahy marka wuxuu leeyahay maalinta qiyaamada haddaadan gacantayda qabanin waa ii dhamaatay yani waa dhamaatay oo tegey maalinta qiyaamada haddaanan nebiga kuu baxsanin oo aadan macnaha gacantayda qabanin deeqda aada bixisay eed addoommada ugu deeqday waxaa ka mid a nebiow adduunyo iyo aakhara labadaba adduun iyo aakharaba deeqdaad na siisay bay ka mid tahay oo adaan na siiyey way macana cilmigaagana waxaa ka mida oo qeyb ka ah cilmiga lawxul maxfuudka ku qoran qalinkuna uu qoray waa qalinka wax walba oo dhici doona iyo ilaahay maqaadiirtiisa dhan qalinka qoray cilmiguu qoray oo dhan waa cilmigaaga nebigu qaar ka mid ah looxu maxbuudka dhan cilmiga ku yaalana oo culumtoo dhan lagu koobayna waa cilmigaaga gobol ka mid wey cilmigaaga ka guda weyn cilmiga looxulmaxbuudka ku yaala ulidadka quliga ka way xagee ka imaan marka bal ka waran marka ninka hadalkaa yidhi iyo dadka ku raacsan ee haddana ilaahay subxaana wa tacalaba loogu dhawaanayo taqarub wixii saas ahaa ee shirkiyaadka ahaa ayaa haddana waxay noqotay wax lagu wardiyo oo lagu celceliyo oo ilaahay loogu dhawaado oo ninkii yidhaahdo duro oo yidhahdo war waa khalad tuka cambaarn laga dhigo lala dagaalamo macana war wuxuu waa khaldan yahi waana khaldamay sheekh ilaahay subxaana watacaala ha u dambi waa khaldamay nin walbana waa khaldami karaa sidaa daraaddeed ma banaana in macnaa waxa way lagu lagu raaco in lagu raaco lagu dabagalay ma ay banaana macana <clears throat> athaalifatu masalada saddexaadi waxa weeye qawluhu odhahdiisi buu yidhi sal lay slam u yihi ajcaltanii lilahi niddan fakayfa xaalku seebuu noqonay marka biman cid xaalkiiseebuu noqonayaa qaala yidhi maa liman aluudu bihi siwaaka walbaytayni iyo labada bayd ee bacdahu ka dambeeya waa labadii bayd aan akrinay in lam takun aakidan biyadii in lam takun aakidan yawma almacaadi yadi cafwan faqul wailaa faqul ya zallat alqadami faina min juudika dunya wadarataha wa min culumika cilmu lawxi walqalami labadaa bayd baa ka dambeeya mana araabicatu masalada afraadi waxay tahay ana hada arrinkaas arrinkaa xadiidka ku yimid maa shaa allah wa shaa muxameduna laysa ma ahanin min ashirki alakbari shirkiga waaweyn ba ka mid maxaa yeelay liqawlihi sal lay sl nabigu oo uu yidhi yamnacunii kada wa kaas iyo kaasaa ii diidanaa kaa iyo kaa ayaa ii diidanaa oo macnaha xishoodkaan sheegaynay ah macnihiisana aan soo sheegnay hadduu shirkigu marka kii weynaaya maalintii ugu horreysay nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyhi loo waxyoodayba shirkiga weyn waa loo sheegay waa inuu ummadda uga digana waa la faray mana uusan ka xishooday nebigu salawatullahi waslamu aleyh marka inuu yar yahay baa la garan shirkigani ayib alkhamisatu masalada shanaadi waxa weye ana aru'ya asaalixa ruyada wanaagsani min aqsaami alwaxyi waxyiga qaybihiisay ka mid tahay riyada wanaagsan waxyiga qeyb ka mid a ah macana yani alru'ya asaalixa juzun min sittatin wa arbaciina juz-an min annubuwa xadiis saxiix yani lix iyo afartan gabal ama lix iyo afartan qaybood oo ay u qaybsanto nebinimadu qeyb ka mida way riyada wanaagsan riyada wanaagsan malaa'igtaa keenta oo malaa'igta sheeko ay dadka u sheegto waay riyada xun ee qarowga u badan ee ama waxay sheegayso uu xun yahay ama ma ahee yani aaman nadaamsanayn oo ruuxu qaabkii u arkay uusan yani waxaway siday ahayd u sheegi karayn ee isku dhex daadsan riyada noocaas oo kaleetana shaydaan bay ka timaadaa shaydaan baa asal waa macnaa sida axaadiista nabiga kusugan salawatullhi waslamu calayh marka riyada wanaagsantaa midda noocaasa waa nebinimadii gobol ka mida waa nebinimadii gobol ka mida macnaha waxa weeyaan yani qaabka nebiyada loogu waxyoodo ayaa gabollo fara badan ah gobol ka mida wuxuu ahaa gobol ka mid a ayaa wuxuu yahay riyadaas loo riyoonayo yani waxa wey ay nebiyadu riyoonayaan waxay ku riyoodaanna marka waxyi buu noqonaya qaababkii marka nebiyada loogu waxyoon jiray qaab ka mid a weeyaan macana waxaa kaloo culimada ay ku fasiraan nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi intii uu waxyigu ku socday oo uu nebiga ahaa oo dadka wax u sheegayay meeqa sana ahayd saddex iyo labaatan sano soo maaya saddex iyo labaatan sano saddex iyo toban sanana markuu joogay toban sanana madiinuu joogay nabigu sal alay slam saddex iyo labaatankaa sano nebi ahaa saddex iyo labaatankii sano lix bilood oo ka mid ah waa lixdii ugu horreysay nebiga salawatullahi wasalaamu caleyh qaabka wax loogu sheegay riyay ahayd riyaa wax loogu sheegay riya loogu waxyoon jiray riyuu wax ku arki jiray markuu seexdo lix bilood saddex iyo labaatan sano maxay ka tahay marka waxay ka tahay yani waxa weeyaan lix iyo afartan qaybood marka loo qaybiyo gobol ka mida ah. leanna waxa wey waxaad loollaabaysaa maalan saddex iyo labaatan sano markaad lix lix bir sanadkiiba laba qaybood uqaybiso laba ku dhufo meeqa waay waa lix iyo afartan waay saddex iyo labaatan markii laba lagu dhufto ila sanadkiiba laba uqaybsamaya lix iyo afartan waay lix iyo afartan gabal oo nebiga nebinimadiisu ay ahayd gobol ka mida oo lix bilood ah ayaa nabigu salawatulli wasalaamu caleyhi riyo loogu waxyoon jiray macana sidaana culimadu waa ku fasira oo waaqec waa iyado lafteedu macana ayib asaadisatu masalada lixaadi waxay tahay annahaa riyadaas qad takunu inay ahaataa laga yaabaa sababan sabab inay unoqoto lisharci bacdi alaxkaam axkaamta qaarkood jidayntooda waa kuwaan sheegayna macana sida xukumkan oo kale jidayntii sabab bay unoqotay aadaanko kale sabab bay u noqotay nabiyullaahi ibraahim oo kaleeto calayhi salaam waa kii riyada loogu waxyooday macnaha oo wiilkiisii ismaaciil gawraciisi riyuu ku arkay marka nebiyadu iyaga waa riyadoodu macnaha waxay weeye dadka intiisa kalena yani riyadu hadday saalixa tahay oo ay wanaagsan tahay oo ay mala ka soo gushay waa qeyb nebinimadii ka mida macnaa gobol nebinimadii ka mida taa macnaheedu maaha ruuxii riyada arkaba nebi buu noqonaya nebi laguma noqdo riyo kasta oo ruuxu uu ku riyoodana waxyi ma noqoto oo sida sharciga oo kale looma ictimaado sida macnaha wadaadada qaarkood ay yidhahdaan oo kaleeto yani adda hadda loo isticmaala wadaad magaalo jooga odhanaya waxaan ku riyooday sidaa iyo sidaa kay dhici doonaan haye haddaad ku riyoodayna ma nin riyooday baad ka gedisanta haddaan riyooday saas iyo saasaan ku riyooday waa in saas iyo saas la yeelo markaasa waxaad yaabaysaa waxaa la samaynayo xoolaa qali abaara inay dhacayaan baan ku riyoode sidaa daraaddeed waa in xoolo la qalo oo la ducaysto markaasaa xoolaha iyo waxa la ururinahaya iyo sheekh hebel baa ii yimid oo hade halaysoo siyaatuu yidhi halaysoo xuso haddii kale balaayaa dhici markaasaa waxaa la ururinahaya iyo siyaarada nebigii baan arkay salawatullahi wasalaamu caleyh o siyaaradaydii maxaa loo halmaamay buu yidhi markaasaa xoolaa la ururin oo nebigii baa la xusayaa baa lagu leeyay kor nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh masaakiin wax laga soo ururiyey intuu noolaa buu diiday soo saa uma ogide intuu noolaa nabigu salawatullai wasalaamu aleyh muuse qaadan jirin sadaqada ma qaadan jirin aalulbeytkuna mayna qaadan jirin ma markuu geeriyooda kadib baad masaakiinta wax uga soo ururaysaan oo haweenta jeebkooda usoo furfuraysaan macnaha shilimada ku jira miya maxaad nabiga meel ugaga dhacaysaan salawatullahi waslamu caleyh hada wabillahi tawfiq sala allahuma wasalam cala nabiyina maxamedin wala alih wasaxbi wasalam walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh